تسامى عصرها الذهبي بنسج عباءة الحسب أعادت دولة الإسلام مسعانا إلى الشهب مسعانا إلى الشهب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha ah ee idaacadda alijratain waa maalnimo arbacaha taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka jamaaduuula kun afar boqol iyo afartanka hijiriya warkii oo kooban waxaa shalay lixda madfax hoobiyihii lagu garaacay goobo ay ku kulansanaayeen murtadiinta bikikeeda askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka riddada nigeria ku leeyihiin tuulada maamiri warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada shaam baraka waxaa shalay lixda madfac hoobiyin lagu garaacay goobo ay ku kulansanaayeen murtadiinta biikikeeda ee tuulada albu batraan inta badanna waa lala helay allah ayaa weydiisanaya inuu cadowgiisa ku dhibaateeyo isla albubatraan waxaa daraad gantaala la beegsaday goobo ay isugu yimaadaan murtadiinta bikikeeda ee tuulada albubatraan waxaana ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam alkhayr waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin ciidanka keda kadib markii askarta khilaafada ay qarax miino kula egteen jidka isku xira inta u dhexaysa magaalada alkhayr iyo tuulada abuuxamaam waxaana ku halaagsamay laba murtad mid kalena waa lagu dhaawacay allah ayaanu ku mahadsan markaanna aynu dhaqaaqno wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay gantaalka katuushaha lala beegsaday tuulada raafidada kharnaabaad oo dhacda deegaanka alwaqfi waana lala helay allah ayaanu ku maadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda aljaziira waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax miino lagula egtay meel u dhow warshadda shamiintada ee bariga magaalada sinjaar waxaana ku halaagsameen laba raafidii laba kalena waa lagu dhaawacay allah ayaanu ku maadsan markaana aynu dhaqaaqno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka riddada nigeriya ku leeyihiin tuulada maamiri ee deegaanka borno waxaana goobta ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana lagu dilay tiro murtadiina qaar kalena waa lagu dhaawacay waxaana sidoo kale murtadiinta laga gubay fariisanka iyo gaari waxaana sidoo kale laga soo qaniimaystay hub iyo rasaas kala duwan allah ayaan ku maasan haataana wilaayada qurasaan waxaa la burburiyey gaari uu leeyahay mid ka mid ah sirdoonka afgaaniyiinta kadib markii lagu qarxiyey miino loogu dhajiyey gaarigiisa asagoo ku sugan meel u dhow dhismaha madaxtooyada ee dhexbartamaha magaalada kaabul goobta ayuunu ku halaagsamay allah ayaanu ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa la burburiyey gaari haamar ah ay leeyihiin ciidanka ridada masar kadib markii qarax mino lagu leegtay meel u dhow jagboontiga saadood ee deegaanka rafax dhammaan waxay la socdeen dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen allah ayaa ku mahadsan halkaas ayuu noogu dhanyahan warkii maanta aad kala socoteen idaacadda arjirateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسج عباءة الحسب أعادت دولة الإسلام مسعانا إلى الشهب مسعانا إلى الشهب تجارتنا مسلمة من التدليس والكذب فلا دجل ولا